بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين imaam shiraazi halkan wuxuu ka bilaabahayaa cadaynu cadaynahayo luqadaha iyo waxyaalaha qaababka meelaha laga qaato intaanan taa bilaabin shala waxaa noo dambeeyey mas'aladii ku saabsanayd majaaska oo ahayd mas'alo muhiim ah waqti badanna in la siiyo qofka طaalibulcilmiga uga baahan khaasatan dadka caqiidada sunnada iyo salafka u nisbo sheegta la raba aad inay u daneeyaan wey eh, shalay waxaa noo dambeysay oon sheegnay oo dalabada qaarkood hadal ay ka keeneen waxaan soo marnay luuqada majaas ma ku jira mise kuma jiro in laysku hayo qodob bay ahayd qodob labaad waxaan soo marnay qur-aanka majaas ma ku jira mise kuma jiro ayana waa laysku haya laba qodob bay ahayd qodobka saddexaad waxaa weeye oon asna sheegnay laakiin dadka aysan si fiican qaarkood u fahmin majaas inuusan ku jirin laa fi luga walaa fi اlqur'aan walaa fi اsunna taasoo ma sheegin saddexaas qawl baa jirta qole waxay ku dhhen majaas luqadda waa ku jiraa qolna waa diideen qole waxay ku dhhen majaas wuu ku jiraa qur'aanka qolna waa diideen qowl saddexaad muxuu yahay laa majaasa wey muطlaqan fi اlqur'aan walaa fisunna walaa fi luqa marka waa garata maylata taas ayadaahina midii aan rajaxana wey lanno aalibucilm markuu waqtigu bilow yahay tarjiixaadka in la siiyo waa fiican si aan belbelo loogu furin oo la dhin saasna waa la yiri saasna waa la yiri xageebu aadaya kabacdi marka qof waa lumaya laakiin asagu markuu gaamuro oo bidaalay gasho ciro u yeesho hadduu rabo meel ha doorto alaysa kadaalika meel ha doorto markuu wax akriyo qowlkii waagor wadaadku rajaxay oo sheekhaad wax ka dhegaysta rajaxay inaad waxa suuraa uu marjuux kula noqdo masladu waa khilaafiya laakiin isagu saasuu rajaxay lakin isaga ku raajix ku noqdo laakiin muhiimaddu waxaa weeye inaad tarjiixaadkaagu ay ku dhisnaadaan bilxujja walbaraahiin marka shalay waxaan rajaxnay inuusan jirin qowlka labaad oo ah haddii la yidhaha xataa luuqadda waa ku jiraa majaasku waxaa niri laa yajuusu kulu maa jaasa fi luga fi lqur'aan alaysa kadalika haddaan dhahna xataa luuqadda waa ku jira oo mufradaadka waa galaa oo libaax asad waa galaa majaas markii nin lagu magacaabo geesiyana waa majaas markii xawayaan lagu magacaabo muftarisana ugaarsadana waa xaqiiqa dhahno xataa haddaan taa ogolaano waxaan leenahay kulu maa fi luga laa yajuus he filquraan baan dhahaynaa wey howlo badan baa jira maxaa nagu kalifay waxay dhaheen qaacidadu waxaa weeye kulu majaasin yajuusu he nafyuhu anaguna maxaa nidhi walaysa shay min alqur'aani yajuusu nafyuud ah, marka hawsha ma sahlanow marka si kasta ahaatee saddexdaa qowl baa jira qowlkaa dambe markaa inuusan majaaj luuqada ku jirin oo ku jirin sunnada oo luuqada ku jirin qur-aan ku jirin waa qowlka ay mareen rag badan oo culamaa min ashaaficiya walxanaabila walmaalikiya wahayrihim ay mareen ragga dee aadka uga cadcad waxaa ka mida ah, eh, ibnu qaas ninkii la ohan jiray oo khatarta shaaficiga min asaabi wujuub ka mid ahabaa ah ragga halkaa maray Eh, kitaab fiican buu leeyahay nusrat qowleyn aad fiican hertaa in aan akhridaa fiicnaan lahaa imaam shaafici ku difaacay imaam shaafici ku difaacay anigu aad baan jecel eh, waxaa kaloo maray sheekh islam ibnu taymiya waxaa maray ardaygiisa iyo raggii raggaa iska farcamay oo dhan baa maray madarada sidaas iska farcamay eh, ibnu qudaama maqdisiintona halkaasay mareen wey ragga hadda waayihii dambe noolaayo culimmada maxaa la yidhahda ardulxijaas u badnaana hadda halkaasay mareen wey ibn uaymiin iyo ibnbaas iyo eh, ninka la shanqiidi de kitaab gooni risaalo yar bu ka lak risaaladaas waa rakaaka asbaabta adkaysana waxaa ka mida ah, sheekhu wuxuu ku maray laba ariiqo oo katara ah. wey oo aalibku marka u hor u baahan inay iska daraasay cilmulmantiq ah, wuu maray aaniyan wuxuu maray cilmulbalaaqa labadaa cilmi oo adag oo maxaa la yirahda qofka u baahan marka inuu soo daraasay ayuu risaalada ku alifay inkastoo iska yarto shan iyo labaatan safca soddon safca meelaas bay tahay almuhim warku halkaas nooga ekaada masalada ayadoo masale laakiin u baahan qofku inuu si gooniya u daraaseeyo wuxuu yidhi shiiraasi wuxuu yidhi abu isxaaq wuxuu yidhi halkan baabu bayaanu wujuuhi alatii tu'khad minha alasmaa walugaat wuxuu baab u yahay oo halkan looga hadlaya bayaanu in la caddeeyo alwujuuh wejiyadii iyo qaababkii sifooyinka in la caddeyo wujuh bimacnaa huna sifaat wey bayaanu wujuuh sifaatkii iyo qaababka in la caddeeyo allatii wujuudaasoo tuukhadu laga qaato minhaa xaggeeda laga qaato weeye alasmaau magacyada weeye iyo waluqaati luqaadka laga qaado asma waa jamculismin weye jamculismin weye marka ism asmaana waa lagu kulmi waa lagu jamciyaa asaamina waa lagu jamciyaa labada waa la maraa asalkiisuna muxuu ahaa waawi buu ahaa baa loo badan yahay weye ismiga asalkiisuna waaw ah loona tuuray markii dambe wluqaat luqaatku marka hadda waa macduuf cala alasmaa weeye waa iska cadfu tafsiir wey inkastoo dee luuqadii asmaada laakiin markii la yihahdo acamu min aasma an luqadu waay ka kooban tahay asmaa iyo afcaal iyo xuruufay ka koobanta laysa kadalika marka luqadu waa ka caamsan tahay asmaada wey lakin asagoo hadda min baab cadfi oo kale saas kale ayaad moodaa inuu u marhayo asmaada laftigeeda maa luqada waa jamcu maxaa la yiraahdaa luqya muctalu cayn in muctalulaam inuu yahay muctalulaam inuu yahay isimka asaga ah oo luqa ah waa la ogolya laakiin ma muctalilaami bilwaawba mise waa muctalilaami bilyaa labadaas laysku hayaa ibni jini iyo rag kale waxay maraan inuu yahay muctalil cayni laami bilwaaw inuu yahay laakiin rag usuuliyiinta ka mido jweyni iyo kabiir waxay maraan inuu yahay hee waaw inuu yahay wey waaw inuu yahay maraan fadl casharkan ka horan ka qoran muxuu yahay xagee casharkaa ka horan waxaan tirada badan miyaad arag waxaan mujaaska way wa iskale wadaadka muaqiqa iskale muaqiqa iskale muaqiqa iskale soosorabka isku musqamaahid rag ah, wada isku musqanta in nafsa qala fiiriya abshir ah, baa naga duwan abshir ay maqaldana musoosacana sax way sooma arag la fi ayib anu musqada aan watay taa haysataan waa isku mid laakiin dabcada dabcaas ma daarun kasiir ba dabcada haysataan daaru daarun kasiir dabcan sananiin rag naga duwan baa laakiin jooga naga duwan baa jooga ruca kala haysta marka luuqada marka waxa laysku hayaan sheegnay jamcu luqa hadday tahay ma muctalul caymi laan baa waawi baa mise waa yaa waa laysku hayaa taa marka waxaa weeye inay waawi tahay baana xoog badan sida aad moodo oo laqawtu haddaad tiraahdo dee waxa weeye waan hadlay wey laqawtu bimacnaa takalamtu markaa noqonaysa marka waawi inay tahay luqyan eh, eh, maxaa la yiraahdaa inay tahay waawi tahay ayaa maxaa la mooda inay xoog badan tahay aan ka soconno eh, luqana asal ahaan luqa maxaa la yihahda luqa waxaa weeye maa takhaaطaba الnaasu watacaarafuu calayhi waxay dadku xaajaadkoodii aqraardoodii dantooda ay ku gudtaan oo damiirkooda waxa ku jira ay ku soo saaraan oo ku cabiraan baa luuqa la yihahdaa le dan baad leeda qof la rabta inaad dantaada u sheegata maxaad ugu sheegaysaa waxaad ugu sheegaysaa uurkaaga waxa ka guuxaya oo aad tusaale ahaan waa oomanahay i oomanahay i marka hore qalbigaaga ku dhacaysaa oo way ku haysaa oon iyo rafaad baa ku haraad baa ku haya carabka marka waa inuu ka soo baxo wixii gudaha ku jiray oo ahaa biyaan rabaa wey waa inuu ka soo baxo luqad marka macnada waa intaas wax kaloo saas ma jiro wuxuu yidhi shiraasigu wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa ana alasmaa'a asmaada magacyada iyo wal asmaadu dee waa ama xayawaana lagu magacaabo ama dad ha lagu magacaabo ama geedo ama dhagax ama biyo ama maalaa yacqal ama qayrkiis ama alwaan maxaa la yidhaha kala qaad male wey iclam waxaad ogaataa wey cilma alyaqiin iclam waxaa la isticmaalaa intabi yaa sheekh iclam waxaa la isticmaalaa marka waxa soo socday hee ayaan wax culus wey oo laba in lagu dareensiiyo qaabku ku cuslaanayana waxaa ka mid tusaale masaladu inay khilaafiye tahay waxaa ka mida inay masaladu masale adag tahay oo e, culus tahay tafaasiil ku jirto hawle ku jira marka iclam saasa loo isticmaalaya iclam waxaad ogaataa wey cilm alyaqiin buu rabaa inuu ku yidhaahdo ama dani midkaad tiado midkaa rabtabadhee iclam waxaad ogaataa wey cilm alyaqiini oo daniga ama go-anba ana alasmaa magacyada iyo wlugaati luqooyinku tu'khadu waxaa laga qaataa min arbaca jihaatin min arbic min arbaca jihaatin afar jiho ayaa laga qaataa wey afar dhinac ayaa luqada laga qaatay asmaada wey min aluqati waa laga qaataa luqa alcarabiya waa laga qaataa walcurfi curfigana waa laga qaataa wey curfiga dadku waxay isku tacaarafa annaasu calayh codfii caadadu waa isu agdhow yihiin iyo wsharci sharcigana waa laga qaata waa kii saddexaad kan afraad waxa walqiyaasi qiyaasna waa lagu qaataa oo luqada qiyaas waa laga qaataayo erey horey u jiray ayaad erey hadda kugu yimid u qiyaas qaadanaysaa way afartaa jiho ayaa la maraa buy afartan asaga faahfaahin doona fa ama luqatu soo ma aha luqa haddaad rabtid famaa takhaaaba annaasu luqa maxaa la yidhahdaa famaa takhaaaba waxay ku wada hadleen wey bihi asagaba alcarabu carab ay ku wada hadleen min aluuqaati ayaa luuqa la yidhaahdaa wey Ah, ama luqad soo maaha famaa takhaaaba waxay ku wada hadleen bihi asagaba alcarabu carab ay ku hadleen oo min aluqaati oo luqaada wey luqataasaa laga wadaa wey wahiya ayaduna calaa darbayni laba qaybood wey calaa darbayn luqada laba qaybood ayay noqonaysaa wey midda koowaad waxa faminhu waxaa ka mida ah, midka koowaada ma eh, lafdi baa ka mida ah, maad lafdi bay ku dhacaysaa wey ile luqadu lafdi iyo weer bay ku soo baxaysaa wey hay meel ciddaa iska taagan maaha oo dabayla maaha lafdi bay kusoo baxaysaa ma lafdi baa la yidhaha yufiidu faa'iidaynahaya macnan waaxidan hal macno ayuu faa'iidaynahaya luqadda waxaa ka mida erey kuu faa'iidaynahaya macna waaxid hal macno kuu faa'iidaynahaya wax ka badanna kuu faa'iidayn maayo fa yuxmalu waa lagu xambaari wey marka lafdiga asaga calaa maa wadica lahu fayuxmal waa lagu xambaari calaa maa wadica lahu lafdu lafdigu wixii loo dejiyey ayaa lagu xambaaraya sidii loo dejiyey oo macnahaas waaxidka ku tusayey ayaa lagu xambaaraya lagu socodsiin lagu dureerinahaya wey fayuxmal waa lagu xambaari waa lagu socodsiin calaa maa wadica lahu lafdu lafdigu wixii loo dejiyey lagu xambaari ka rajul ninkoo kalew rajul waxaa loo dejiyey inuu yahay insaan oo aadami ah oo dakara inuu yahay haween marka bannaankay u baxaysaa unsaana bannaankay u baxaysaa mushkilaw ay labadaas bannanka kaaga boodahayaan rajul walfarasi faraskana asaguna xayawaan inuu yahay noocaasoo tilmaamahaas wasaas leh oo geel ka baxaayo ka duwan oo ari ka duwan oo lo ka duwan oo dameer ka duwan oo baqal ka duwan asaguna maxaa la yihi haluma jara asaguna waa nooc waa macno gooniyow wa tamri e, timirtii weye wa tamri ayaduna waa miro la cunoo gooniya mirihii kale oo dhan ayaa dhinac uga baxaysaawo walburi burka asaguna waa la mido weye xabada ahaa oo isagana la cunayo acaamkaha wey waayri daalika iyo ayr daalika almadkuur kuwa aan kuu sheeg waxaan ahayn oo dhan macna waaxiday kutusahayaan oo ah shaygii lagu magacaabay iyo kutusahayaan w haddaad tiraada haweeney aad tiraada rajul aad tiraada waa lagula yaabayaa xal weyn looma dejin macnaha rajul waxaa loo dejiyey shay waaxida oo ah insaan zakara oo min alaadamiyiina loo dejiyey marka haweeney meesha hakeeni baa lagu odhanhayaa wa minhu waxaa ka mid oo qaybtii labaada maa yufiidu macaani macaani badan wax faa'iideynaya macaani waa jamcu macna Ah, macnuhuna waa shayga loo qasto oo la doono maa yufiidu macaani macaani badan buu faaiidaynayaa wey wa huwa calى darbeyni waana laba nooc w calى nawcayn calى qismayn laba qaybood ba ka qayb ku socotaa wey axaduhumaa midkood waxaa weeye maa yufiidu waxa faa'iidaynaya macaani mutafiqatin macaani iswaafaqsan wey ah, macaani mutafiqa oo iswaafaqsan oo waxba ku kala duwanayn ayuu faa'iidaynayaa wey ka lowni waa sida midabka oo kale wey lown lawn hadda markii lagu yidhaahdo guduud iyo cadaan iyo madow iyo casaan iyo boorobooro iyo dambas iyo kada iyo kada weligaaba wad lawnkaasa soo wada gelahayo laguma kala baxayo kallow lamana kala xigo ka oo kale weye midabkii oo kale weye tanaawal wuxuu taabanaya oo laacahaya wey oo gaaraya tanaawal wuxuu raacaya oo taabanaya oo gaarahaya oo daboolhayaawy albayaada cadaantii iyo wasawaada iyo madowgii iyo wasaa'ir alwaan iyo alwaanta inteeda kale wey saa'ir bimacnaa marna waxaa la yidhaha baqiyatu shay marna waxaa la yidhaahdaa bimacnaa kul baa la yihahda labadoo loo isticmaala marka wasaa'ir alwaan ay kul alwaan waa la dhihi karaa wasaa'ir alwaan ee baqiyat alalwaan oo intii ka soo hartay ah albayaad wasawaad labadood ohan kartaa wey marka wasaa'ir alalwaan alwaanta kaleo dhan midabyada kaleo dhanna waa wada gaarayaa wey mar haddaad lown tiraahdo wlmushrik ayaa la mida mushrik midkii ilaahay maa cid kale wax ugu daray oo gaalka ahaa w kaafirka aha mushrik oo ilaahay cid kale wax isugu daray walmushrik baa ka mida weeye asaguna yatanaawalo wuxuu gaarahaya oo taabanhayo laacaya alyahuudiya qofka yahuudigaa oo diinta yahuudiya loo nisbaynahayo wey wاnasraaniya qofka nasraanigaa nasaarada loo nisbaynahayo wey waxaa de lamida almajuus baa lamida hunduus baa lamida murtad waxaasoo dhan baa lamida wadagelahayaan isimka mushrik bay kutigi wada wadaagahayaan wey fa yuxmalu marka waa lagu xambaari weeye de mushrigan hada kuwaan marka waa kuwii la oran jiray almushtarak almacnawi kii loo oran jiray almushtarak almacnawi waa lafdi mushtarag oo la wada waagay xagga macnaha la wada wadaagaya lakin xagga lafdiga lama wadaagayo la kala duwan yahi wada lafdiga midna waa yahuudi midna waa nasaara midna waa majuus midna waa dabcaabud kada kada waa kala duwan yihiin laakiin macnay isugu imaanayaan oo ah shirki ay isugu imaanayaan waa mushrik fa yuxmalu marka waa lagu xambaari waa lagu socodsiin calىa jamiici ma shay dhammaantiis weeye yatanaawaluhu uu taabanahayo oo gaarhayo laacahayo allafdu lafdiga waxooda gaarha waa lagu wada idlaaqayaa waa lagu wada socodsiin waa lagu dareerin weeye mushriga kurtigood lagu wada dareerin yahuudiya nasaare iyo majuusiga kurtigood mushrig baa lagu wada dareerin lownka waa lagu wada dareerin bayaadka iyo sawaadka iyo kurtigood maxaa la yidhaahdaa ii sheeg waa lagu wada dareerinaya waa lagu wada socodsiinahayaa ima laakiin qaabkee loogu socodsiin ima eh, calaa sabiili اljamci inuu yahay jamcu yahay ala jamcinayo hurtooda wadagela ala sabiil jamci oo de markaa cumuum baa meesha ku jiro cumuum baa markaa ku jira almuslimuuna haddii la yihahdo waa la wadagelaya calaa sabiil e jamci baa loo wadagelahayaa almushrikuuna haddii la yihahdo calaa sabiil cumuum iyo jamci baa loo wadagelahayaa ayb ima calaa sabiil jamci baa loo wadagelahayaa in kaana hadduu yahay wey allafdu in kaana lafdu lafdigu hadduu yahay yaqtadii mid keensanahaya aljamca jamc keensanaya lafdigu hadduu lafdi jamca yahay ama jamca tagsiir ha ku wada ama jamc saxiix ha kuu ahaadee laftigu hadduu jamc yahay jamc baad ugu wada socodsiinaysaa taas waa iska dhib yarta aw calaa kulli waaxidin mid kaste aw calaa kulli waaxidin mid kaste oo minhu asaga ka mida calaa sabiili bedel qaab bedelaha loogu socodsiinaya bedelkana waxaa weeye waa kii la oran jiray annakira annakira alى siyaq baat kii loodhan mulqa waxaad u taqaano huna almuطlaq baa loo jeeda lanna mulaqa markii lagu yihahdo actiqi raqaba markii lagu yidhaahdo waa idlaaqan tahay wax ay ku xihan tahay ma jira marka waa waa caamnimay dhinac kaa tusaysa oo ah inaan wax sifaa ku xirnay cumuum dhinacaas uga jira dhinacna waa laga qaydayaayo hal mid bay ku dhacaysaa laakiin kii baan cadday calaa bedel bay marka ugu dhacaysa maaa layiadaa aaliban haddii hadda tusaala ustaadku yira aci aaliban adduunka arday waxsiib ku yiri ama akrim aaliban bu arday arday karaamada bu ku yiri mid ka hartaad ka bilaabi kartaa midka ku ag fadhiyo kitaabka loo fiirsan intaad ka tagto yaa dhinaca kale mid fadhiya yaad siin adduunka aniga anaba ku dhawa maxaad iiga tagta waxaad leedahay sheekh aniga iguma leyd gar arday unbaa la yiri siin arday anigaa marka fiirinahaya kaan u arko he inay ka jajaban tahay ama casharka uu ku dadaalahayo ayaan siinayaa Ah, marka iga leexawd marka kugumala gar inu ku canaanto marka aw jamca calaa kulli waaxidin minhu oo ka mida midkaan ka mida midkaan ka mida minhu midkaan ka mida minhu ma yufiidu macaani mutafiqa weeye calaa sabiili bedel baad ugu xambaaraysaa weeye goorma in lam yaqtadi hadduusan keensan weeye allafdu kelimadu haddaysan keensan aljamc jamc haddaysan keensan waa mufrad waa de waxaa lagu yidhi actiq raqaba akrim taaliban baa li waa mufrad hadda wey marka calaa sabiili bedel baad u siinaysaa alaa sabiilbaa bedelkuna macnaheedu maxaa weye ardaygaa la karaamiyo hadda ardada ka mida wuxuu bedel ka yahaye can kulli talaabu bedel ka yahay warka waad garateen baylata mar haddii annaga ardanadii mid ka mida la karaameeyey he waa nala wada karaameeyey alaysa kadaalika haleen lama noqdo mogta qof lama noqdo aada u liito oo asaga in wax walba la siiya la rabo maaha laakiin ragga saaxiibadaaya haddii nin ka mida la karaameeye hawl fiican uu helo uu ku baramooso waxay kula mid tahay in la yidha inaad tidhaahdo ana karaamadu way gaartay alays kadalik marka bedelku waa saasoo macnaheedu bedelku macnaha saas laga wadaa wuxuu yidhi sheekhu ilaa an yadulla inuu kutusamo marka waad garatay jamac hadduu yahay lafdigu lafdi jamac yahay jamcaad wada xambaaraysaa hadduu mufrad yahay waxaad ugu xambaaraysaa calaa sabiili اlbadel weeye calaa sabiil badel tusaale ahaan actiq raqaba markuu leeyahay boqol raqabana meesha ay taagan yihiin adaa kala dooranaysa mid baad fiirinaysaa kaasaad xoraynaysaa khalaas marka hunaa waxaa weye calaa sabiil bedel bay ugu dhacdayo kan waa ka guuri kan waa ka guuri kan waa ka tegi mid baan marka dambe xoraynaya ala sabil bedel saas ugu dhacaysaa ilaa hadda maxaa leeyahay mucalliqu hadda muxuu yahay raqamka labaad markuu qabtay sooma jeedin bian yutlaqa taaratan in la itlaaqo wa yuraadu bihi hada kan loola jeedo wa yutlaqu taaratan ukhra wa yuraadu bihi daaka kaa loola jeedo falaa yasduqu fi ilaaqi fi liطlaaqi في إطلاق واحد إلا أحدهما midkood ku dhacaya وهذا ما يسمى عند الأصوليين المشترك اللفظ sarga lafti laftigin baa la wada wadaagay la wada wadaagay aan ka socono wuxuu yidhi ilaa an yadulla inuu ku tusa ma ahane daliilun baa wuxuu ku tusay calaa ana muraada shayun bicaynihi wey fa calaa maa dalla calayhi daliilu haddii laakiin mutlaqa loola jeedo ama jamaca loola jeedo shay mucayana oo la bera shaygu waa magac is magac caamaha la isticmaala tusaalahaan annaas baa la isticmaala annaaskaa la isticmaalay dadoo dhan looma jeeda maxaa loo jeedaa zayd baa loola jeedaa marka waa garatay la tahay asagaasaa loola jeeda nin gooniyaa loola jeeda asagaan ku xambaarayna haddii uu yahay nakira uu yahay fii siyaaqi isbaat uu yahay oo actiqi raqaba uu yahay laakiin actiqi raqaba la yidho farta mid lagu fiiqay ee tacayana bilishaara alaysa kadalika ku caynoobayaa kaasaa lagu idlaaqaya lagu xambaaraya marka madhigkana sheekhu caqli raqabaa la yidhi maxaadkan ku maagta kan waxaan ku maagay wey tacayana bilishaara markuu qofku ila hadlaayey ayuu amarka laysiinayay ayaa farta mid lagu fiiqay wey ah, haddii la yidhahdaa haada haddii la yidhahdo ayada muran kama jiro haddii lagu yidhahdo actiq haada haddii lagu yidhaahdo ayada muran kama jiro inuu kaasu macrifo yahay ila kaas wuxuu galaye baabilmacaarifu galay soo maaha ile macrifada isimku wuxuu ka qaataa bilishaara bilishaara haada haddii la yihahdo la israaciyo ha laakiin ishaaro keliya hadday tao gacanta ay tahay ayada waa war kala wey war kala wey ilaa an yadul marka haddii uu ku tuso daliil uu ku tuso lafdigan jamac weeye laakiin shaksi baa loola jeedaa waa muطlaq weeye waa nakiro muطlaqa laakiin mid baa loola jeeda haddii daliil ku tuso asaad ku xambaaraysaa ilaa ah naaska hadda ayaa loola jeeda tafsiirka maxaa ku qoran in loola jeeda nucaym ibnu mascuud in loola jeedo nucaym ibnu mascuud marka nucaym ibnu mascuud asagiiba waxaa laga cambiray inuu yahay he aladiina qaala lahum naasu naaska wax dhahaya waa kee waa rajul waaxid naas baa marka meesha yaala maxaan hadda ku xambaaraynaa mudliq caleyhe calaa rajul waaxid baan ku xambaarayna alaysa kadalik asagaasaan ku socodsiina marka haddii daliilku tuso lafdigan caamka oo naasa ah in qof gooniya loola jeedo waan ku xambaarayna asagaasaan ku socodsiina dadka kalena ma soo gelayaan aani midka labaad waxa weeye maa yufiidu wax faaidaynaya wey macaani faaidayn mkhtalifati oo kala duwan kii hore maxay ahayd macaani mutafiqa bay ahayd iswaafaqsan ila anhu markii mushrik la yidhi yahuudiga iyo nasraaniga iyo majuusiga iyo hayruhum waxay usoo gelahayen si siman bay usoo wada gelahayeen mutafaq bu ahaa lawn markii la yidhi cadaanka iyo madowga iyo bayaadka iyo kortigood si siman bay usoo wada gelahayen laakiin kan waxaa wey macaanidu waa kala duwan tahay macaana shuqul isku lahayn midba gooniyahay n ma yufiid maani mkhtalfa kalbaydati wey ukuntii oo kale wey kalbaydati ukuntii wey taqacu waxay ku dhacdaa weeye calaa khuudati khuuda ayay ku dhacdaa khuudadu waa eh, helmadka bahalka la yihahdo helmadka bahalka la yihahdo helmad waa ingilish madaxa soomalidu waxay ka mid tahay ereyada waxaan marin soomaaliya way ka mid tahay ila luqada somaaliga waxaa ka buuxa eraya marka isticmaalka iyo talyaaniga luqada soomaaliga talyaanigu aad buu u galay wey waayihii dambe khaasatan koonfurta aad buu u galay wey ingiliishu sidoo kale wey amxaarigaa ka mida ah, oromadaa ka mida ah, erayo badan oo luqaad kalaa ah, sawaaxiligaa ka mida erayo badan oo galay baa ka mida erayo badan waayahan weliba hadda xataa galay marka soomaaliya ay burburtay aad usii galay baa ka mida almuhim khudada waxaa la yidhahdaa halmadkii wax madaxa la gashado bahasha hadda madaxa la gashado qofka mootada mootada qofka wataa koofiyad mootada ku timaada ma jirtaa mise ma jirto taas wey khudataasaa la yihahda marka khudatu macraka wa la yihah jira oo koofiyad bireeda oo dagaalka loo gashado ah, oo iyado dagaalka gooni ku ah waa jirta waxbadda dalfinaysa iyo mid iska caagoo midaan hadda dabaysha dalfinaysa bas way jiraan way kala duwan yihin marka khuda taasaa la yihahda kalbaydati weeye taqacu waxay ku dhaca alkhudati koofida madaxa la gasho koofiyad bireedka bay dhahan wadaadada somal koofiyad bireedka bay ku dhacdaa wey wa baydati dajaajati dajaajada ukunteedana way ku dhacdaa weeye wanacaalati iyo gorayada gorayada ayana ukunteeda waxaasoo dhan gorayada ukunteeda wax weyn waad aragtay wey midda digaaguna waxay yartaa waa maca daalika ukunteeda waa lagu wada magacaabaye magacaasay bay wada gelayaan laakiin macaani ahaan iyo nacfi ahaan waa kala duwan yihin wey alaysa kadalika waa kala duwan yihin wey kala duwan tan waxaa leeyahay xayawaan gooni kana waa xayawaan gooni waa kala duwan kana waa bir waa kala duwan yihin wey wlqur'u baa la mida wey qur'iga ayaa la mida wey yaqacu qur'igu wuxuu ka qur'iguna waa jamcin iyo isu keenida wey uigii ayaa kami yac ku dhaca al xayd wauhri bu ku dhaca w xaydka dhiigga dumarku helaan iyo uhri iyo daahirnimadii labadaba asaguna ku wada dhacaya labadaba marka waad ujeedaa quriga hadda asagoo laba shay ku dhacay haddana macani waa kala duwan midna waa uhri baa lagu leeyahay cagsi ay isu yihiin midna waa hee waa dhiig iyo nijaaso wey waa kala duwan yihiin marka laba macno mukhtalifa oo kala duwan weeye waan garan hadday saa tahay maxaan samaynaynaa fain dalla hadduu kutusa daliilunba wuxuu ku tusay xujiya burhaanba waxay ku tusaa calaa ana almuraada ujeeddada bihi asaga laga leeyahay lafdigan waaxidun mid inuuya oo minhumaa labada ka mida ah wey bicaynihi asaga qurhiisa daatadiisa wey xumila waa lagu xambaarahayaa weeye calayh kaasaa lagu xambaaraya qur'i habal la isticmaalee qur'ina wuxuu ku wada dhici jiray he xayd iyo duhri ku wada dhici jiray soo maaha laakiin daliil baa wuxuuna tusay xujo iyo burhaan baa wuxuuna tusay maanta in duhriga loola jeedo naxmil calayh dliil baa wuxuuna tusay inaan loola jeedo xaydka naxmil calayhi ila adiga waxaa ku xukuma daliilkood mar haddaa daliil heshay macsanaa waa socon horaa soconaysaa kaa waa la fahm wain dalla hadduu ku tusamiyo daliilun baa ku tusay calaa ana almuraada ujeeddada bihi lafdiga loola jeeda axaduhuma midkood inay ku daliil baa wuxuu ku tusay wuxuu ku yidhi war labadood mid ka midaa ah loola jeedaa laakiin midku kugu barnamina la soco wareer buu kaaga tegay daliil baa wuxuu ku yidhi qurci buu sheegay wuxuuna ku yidhi labadooda mid ah, mid ka mida ah loola jeedaa la soco labada looma wada jeede laakiin waa kee ma aqaan lakin mid baa loola jeeda hunaa mushkila mushkila markaa ku qabsanaysa fain dalla daliilu calaa ana muraada bihi axadahuma hadduu yahay uu lam yucayin uusan bardhabin lam yuxmal lagu xambaari maayo calaa waaxidin minhuma labadooda mid ka mida ah lagu xambaari maayo ilaa bidaliil daliil leera ma ogiye lagu xambaari karto lannu haddaad tiraa mid baan ku xambaarayaa taxmiilku waxaa weeye waa tarjiixun biduuni murajaxa weeye waana amarku taaglayn iyo qasbid weeye lamana ogola midkaasa waa baail lama ogola waa inuu daliil ku tusawo mar haddii lagu yidhi midkood baa loola jeedaa kiina aan la bardhabin lam yuxmal calaa waaxidin minhuma ilaa bidaliilin buu daliil la-aan midkood ku waa inaad baarto midkaa loo jeeda kuu yahay waa inaad dib u noqoto culimo weydii kutubta baar sunada baar axaadiista baar qur'aanka baar aqwaasha culamaad waa inaad baarto we aqwaal saxaaba baar halkaa tafsiir aad ka raadisa id ciladu waxaa weeye buu ku yidhi aan midkood loogu xambaaraynin laysa maahni axaduhumaa midkood weeye biawlaa mid uga habboon xambaarida weeye min alaakhar midka mid ka xiga maaha min alaakhar kama xigo ah, laysa maahan ciladu waxaa weye laysa maahan axaduhumaa midkood weeye biawlaa mid uga habboon oo ka xiga weeye eh, xambaaridda min alaakhari midka kale maxaad ku kala xambaartay waxaa lagu yidhi shaygaan daliilku wuxuu ku tusay daliilku kuu sheegay yuraadu axaduhumaa Ah, mid ka mida umbaa loola jeeda waa kee adigu raadsa wey marka inaad mid baan iskaga xabaaraya lagaa yeeli maayo waa inaad dad adila raadso xujaja raadso marka aad ku dhaqaaqo markii hore maxaad uga xabaarta tiraa adiladaasana qaraa'intaasana waxaasana waxaasana helay saasana ku socotay naqbal haadaa wey ha ninki raba markaa kaala niqaasho laakiin xujaad haysa markaa warkiisuka waa dhib yari wain lam yadulla hadduu hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo haddii uusan eh, daliilku tusin in axad mid ka mid loo jeedo mid ka mid aan ah dliil in loo jeeda inuusan dliil ku tusin wey laakiin lafdiga waa la idlaaqay ismana diidahayaan labada macnoo lafdigu wada xambaaranhayo isma diidahayaan laba macnoo kala duwan ku dhaco laakiin labada macno tadaad kama dhexeeyo ila macnada marna waa iska soo horjeedaan marna macnuhu midba goonihaade lakin haddana waa wada socon karaa wey hadday labada macno wada socon karaan ayuu hadda rabaa inu ka hadlo wuxuuna ku yidhi wain lam yadulla hadduusan ku tusin daliilun daliil hadduusan xujiya burhaan haddaysan ku tusiyo garar calaa waaxidin minhuma labadooda mid ka mida ah in loo jeedo haddaan daliil ku tusin sidii kii hore xumila calayhima labada lagu wada xambaaraya kii hore hadda muxuu ku ah, u fiirso wain dalla daliilu calaa ana almuraada bi axadihuma walam yucayan buu ku yidhi soo ma ahayn kan dambe waa ka duwan yahi wuxuu ku yidhi wain lam yadulla daliilu calaa waaxidin minhuma xumila calayhima daliilku mid ka mida in loo jeeda kuma tusin lafdiga waa la ilaaqay waa la sheegay waa laga tegey laakiin mid baa loo jeedaa laguma dhihi ah, mid baa loo jeeda mid meesha afka lama soo mari ah, nuطiqa bilafdi wa turika laakiin kii hore muxuu ahaa nuطiqa bilafdi lafdiga waa lagu hadlay waxaana lagu yidhi wa yuraadu axaduhuma oo waa kee ma garanayna adigu raadsago soo ma kala duwana waa kala duwan yihiin xumina buu ku yidhi calayhima labada labadooda waa lagu wada xambaarahaya waa lagu socodsiin marka laakiin waxaa weeye waa marka labada lafdihee aysan iska kaa diidaynoo macnuhu kugu wada soconahayo oo tusaalahaan kale waxaa dhici karta leeyihin hadda xaydka iyo tuuri waa iska soo horjeedaa dhinac marka laga ego midna waa tuuri midnahe waa nijaasa wey laakiin waxaa dhici karta in lagu yidhaahdo gabadhii la yidhaahdo ciddo tirso xaydka ama quriga afan xaydka ama uhriga aydka ama uhriga cidda tirta in la yihahda dhici karto labadiiba la wada sheego midkaa rabta tirta in la yihahda dhici karto lannu isma diidayaan labada in meesha lagu wada sheego isma diidayaan natiijaduna isku meel bay imaan doontaa midkay tirsataba annagu waxaan ka rabnaahe in raximkeeda la baraa'aya alaysa kadalika isku meel bay imaanaysaa laakiin xagga wakti dheeraanta iyo maxaa la yidhaha kee lagu furi karaa iyo keen lagu furin axkaam kale ku jirta wey taa waa in la iska ogaada wuxuu ku yidhi waqaala asxaabu abi xaniifa waxay yidheen wabacdu almuctazila baa yidhi waqaala wuxuu yidhi bacdu aab ab xaniifa waay dhaheen xanafiyada waxay dhaheen waa muctazila bacd muctazila muctazilada haddii la soco muctazilada wadaadku ku idlaaqi muctazilada fihim shaaficiya wa fihim maalikiya wa fihim axnaaf wa fihim e hal waa lagu wada jiraawo la soco muctazila markii lagu yidhaahdo kurti waa lasoo wada gelaya rajul yakunu shaaficiyan wa muctaziliyan fi lictiqaad shaaficiyan fi lfuruuc wa muctaziliyan fi lcaqaa'id waliimaaniyaat xanafiyan buu ahaanaya fi lfuruuc waa muctaziliyan he fi اlcaqaa'id wey la soco xambaliyan buu ahaanaya fi اfuruuc wa muctaziliyan he fi اlcaqaa'id wey marka maalikiyan fi اfuruuc fi اlictiqaad he muctazil hawshay kaa qaldan sha marka muctazila marki lagu waa lagu wada jiraa waa la wada gelaya la soco la wadagelaya mar badan laa yajuusu bay dhaheen qoladaas waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana xamlu lafdi lwaaxid lafdi keliya in lagu xambaaro calaa macnayeyn laba macno in lagu ambaaro mukhtalifiin oo kala duwan ma banaanay dheheen hawshaa ma banaano warka asaga ay la soo istaagaba isagaa radi doona warkoodaas ma xoog badna isagaa radi doona waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana saxna ma aha xamlu lafdi lwaaxid lafdi keliya in lagu xambaaro calaa macnayeyn laba macno oo mukhtalifiin kala duwan laba macno oo kala duwan oo laba macno kutusahaya oo kala duwan in la lafdigaa lagu wada socodsiiyo labada labada isticmaalaya ma yeelayna dheheen isagaa radinaya shiiraasi waa ka saxan yahay wuxuu ku yidhi wdaliil waxaa weeye calaa jawaazihi calaa jawaazi daalika wdaliil calaa jawaazi daalika daliilka kutusay burhaanti xujada waxa wey in arrintaasu bannaan tahay annahu amar iyo shani laa tanaafiya wax isdiidaaw kama dhaxayso bayna almacnayayni labada macno wey laa tanaafi bayna almacnayeyn labada macno wax tanaafi isma diidaayaa lanno tafsiirkan waxaa la yihahda marna tanawuc baa la yidhaahdaa marna tadaad baa la yihahda tadaad hadduu iska soo horjeedaan dee kuu socon mayso xalaal iyo xaaraan kuu socon mayso kufri iyo iimaan kuu socon mayso xaq iyo baadil kuu socon mayso wey mar hadduu tadaad yahay kuu socon mayo laakiin tanawuc hadduu yahay haa waa kuu socon wey waan ku socodsiinaya tanawac hadduu yahay waan ku socodsiinaya wadhiban taasuna wana ka hadlay sheekh mid kale waa tanawac walafdu buu ku yidhi weliba kelimaduna yaxtamiluhuma wuxuu xambaaranaya waa ixtimaala weerka suurtagalayo maxay ismana diidaya marka tanaafina ma jiro lafdiguna waa wada keensanaya fawajaba waxaa waajiba wey fawajaba alxaml waxaa waajibtay in lagu xambaaro calayhimaa eh, cala almacnaya in lagu xambaaro lafdiga in lagu xambaaro kama qulnaa sidaa nidhi fi lqismi aladii qablahu qismiga isaga ka horreey qismi ka horreeye mxuu ah qismi ka horreeye wuxuu ahaa maa yufiidu macaani muttafiqa alaysa kadalika lafdigan mushrigan waxaan ku wada xambaaraynahe oo wada gelinayna alyahuudiya wاnasraaniya wاlmajuusiya wakada wakadaan wada gelinaya alaysa kadalika a waxaasan ma wada gelinayna kana waa la mid biy asagoon ku wada xambaarayna lannu isma diidahayaan wax isdiidahaya ma aha buu ku yidhi waana saxiixu asagu sheegay wax isdiidahaya ma aho isdiidahaya ma aha warkaa waa iska dhibyaryahow ka macalliqa xoogaa erayu hoos ka qabanhaya asagana fiirfiiriyo marka isma diideen waa siu sheegay almuhim siu sheegay baa saxa wey waan ka soconayna labada macana haddaysan mar isdiidayn tan waxaa weeye waa tafsiiru tanawuc waana lagu socodsiinaya haddaysan mar isdiidayn faslun fasal wuxuu kan u yahay weeye oo kala saaraya maa sabaqa wamaa saya'ti wa ama alcurfu soo maaha curfiga luuqad marka waad fahamtay luuqa warkeeda uu kuu sheegay sida luuqa loogu sugo asmaada iyo looga qaato iyo luuqaadka looga qaato xagga luuqa alcarabiya uu kuu sheegay وأما العرف وأما العرف صومها فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما على ما وضع له على ما وضع له في اللغة فهو وحوي هذا العرف ربطه ما غلب وحو غالب نقضي أو بطوي الاستعمال كنقنك أديكسه في دعس لا أديكسه على ما وضع له وحلو دجي في اللغة اللغة وحلو دجي أيو غالب كان وكات كاضي xagga curfiga wuxuu ka qaalib ka noqdo ka adkaado ka tirabatay weeye luuqadii shaygan luuqadda wuxuu loo dejiyey waxaan ahayn bay dadku isula yaqaaneen oo ayagu istilaaxa ududegsadeen iyagu isticmaalaan oo isticmaalaan bixayu meel oo idaa uطliqa haddii la idlaaqoo la sii daayiyo sabaqa uu hormarahayo sabaqa alfahmu fahmku uu hormarahayo E, ilaa maa shay u hormarhayo weeye halaba uu qaalib noqdo xoog batay weeye calayh dushiisa weeye duuna ka sokay weeye maa wadica lahu wixii loo dejiyo luqa carabi loogu dejiyo wax ka sokeeya ayuu qaalib noqonaya u xoog badanhayaa shaygan qofkuba hadduu hadlo afkiisa ka soo baxo luuqada carabiya wixii loo dejiyey u fahmi mayside shay kale oo dadku ay ku heshiiyeen isla fahmeen ayaad u fahmaysaa weeye faacil haddii lagu yidhaahdo adoo naxwo jooga he waxaad u fahmaysaa kelimad godan baad ufahmaysaa lakin mid wax sameeyey ufahmi maysid alaysa kadalika luuqa carabi wixii loogu talagalay laga soo guur curfi iyo hawl gooni oo khaas hadda loo soo gudbay hawl gooni curfi baa loo soo gudbay marka curfigu wuxuu ku yiri fow curfi waxaa weeye maa qalaba wuxuu qaalib noqday oo adkaaday oo batay weeye al isticmaal in lagu dhaqmo fiihi dhexdiisa oo ka qaalib noqday calaa maa wadica lahu wixii loo dejiyey loogu talagalay fi loogu talagalay fi luqati alcarabiya fi luqa alcarabiya loogu talagay asaga curfigiibaa qaalibkan oo ka xoog bata wey bixayu meel oo iyo makaan oo idaa uطliqa haddii la sii daayo qofka carabka isaguu ka soo baxo sabaqa alfahamu fahankaaga iyo garashada iyo garaadkaaga iyo maskaxda waxay u hormaraysaa ilaa maa shay u hormaraysaa oo ku ordaysaa weeye halaba uu qaalibun uda adkaadoo batay calayhi dushiisa duuna maa shay sokadiisa weeye wadica lahu loo dejiyo luqa carab loo dejiyay sokadeeda fahamkaagu shaygaanu ordaya kaasa curfi la yihahdaa tusaale ka daabati oo kale tii tukulaysa wey daaba wax dhulku tukuba ayaa la yidhaahdaa kadaabati oo kale weeye wadica daabada waxaa loo dejiyey filasli filasli fi luqa alcarabiya asalkao luqa alcarabiyaad la soco wadica fi lasli ee asl luqa alcarabiya waxaa loo dejiyey likulli ma shay kaste oo dabba ku tukuba oo ku socda dhulka ku jisa cala alardi wey kulmaa dabca al ard ayaa loola jeeda kaasaa loo dejiye wey uma intaas kabacdi markii kaa loo dejiye laga soo guuro uma intaas kabacdi weeye alaba waxaa haalib noqdo batay wey caleyhi dusha waxaa haalib ku noqdo ku batay alisticmaalo in loo isticmaalo lagu idlaaqo lagu siidaayo fi lfarasi faras in lagu idlaaqo shaygii guud oo ahaa maadaba cala wajhi ardi loo yaqaanay daabad loo yaqaanay hadda laga soo tag waxaa loo yimid shay gooniya oo farasa loo yimid ah, shay gooniya oo farasa ayaa loola yimid wey marka faraska un baad ku wadaysaa nin baa wuxuu dardaarmay wuxuu yidhi hebel dhimanahaya ayaa wuxuu yidhi hebel hala siiye daabad maxaad ku xambaari war daabad maxaa laga wadaa ma dameer ma riti ma faras ma baal ma dibi maxaan ku ambaarnaa wa waaa lagu le war curfigu waxaa weeye waxaa loo yaqaanaa daabad faras baa loo yaqana faras ninka hala siiyo haddaan faras lahaynin hala soo gado oo hala siiyo haddii aan la heli karin faraskii war farasku qayme muxuu joogaa adduunka iyo meesha loogu dhow intaasu ka jeega qaymisaa la siya adigu qayme faraska adagu warku iska dhib yara sooma halkaasaa lagu xambaara lagu socodsiinahaya wuxuu tusaale kale wuxuu walqaaid ayaa ka mida walqaaidi ayaa ka mida ile kadaabati ay ku cadfantahay walqaaidi ayaa la mido weeye qaaid kelimadaas haaida wadica waxaa loo dejiyey fi ali fi luqa acarabiya waxaa loo dejiyey lilmawdici boos baa loo dejiyey makaan baa loo dejiyey almuطmaini oo godan oo hooseeya muطmaini makaan godan oo hooseeya oo godan ayaa loo dejiyey weeye oo min alardi dhulka ka mida ah, dhulka meel ka midoo ah godan sida togi oo kale meel laga meel faraqa meel hoosaysoo godan oo lagu dhuunto oo dhufaysaoo la godo ayaa loo yaqaana haaid loo yaqaanay luqacana loo dejiyey uma intaas kabacdina alaba waxaa qaalib noqdo adkaadoo batay weeye calayhi dushiisa weeye alayhi aaidki eh, wey hadee la soco alisticmaalu in loo isticmaalo loogu dhaqmo fiima shay weeye yakhruju ka soo baxaya min alinsaani insaanka w ka soo baxa oo saxaradii qashankiiya wey fa marka wuxuu ahaanahayaa xaqiiqatan buu ahaanaya dhab buu ahaanahayaa weeye fii maa calayhi wuxuu aalib u batay ayuu aqiiq noqonahaya marka haddii qof qaa'id la yihaahdo hee wuxuu u fahmaya xaqiiq ku yahay saxaradii insaanka ka soo baxaysay ayuu fahmaya saasuu xaqiiq ku yahay faidaa uطliqa haddii la idlaaqoo la sii daayo xumila waxaa lagu xambaari weeye calaa maa yahbut wixii u sugnaaday lahu asaga weeye min alcurf curfiga u sugnaaday haddii marba qaa'id la yidhaahdo luuqa la aadi maysid iyo meel godan iyo dhul godan la aadi mayside waxaad u aad la aadaysaa hee nijaasadaas iyo waxaasad la aadaysaa w insaan ka soo baxa kaasaad la aadaysaa faidaa uliqa haddii la idlaaqo la sii daayo oon la qaydin xumila waxaa lagu xambaari calaa maa yahbutu lahu waxa u sugnaaday weeye oo min alcurfi xagga curfiga kaasaad ku socodsidaa ku dureerinaysaa kaasna warkiisna waa iska dhiiryaha ama harcu soo maaha fahuwa waxaa weeye harcigakii saddexaad fahuwa waxaa weeye maa qalaba wuxuu qaalib noqday asharcu sharcigii diintiiba waxay qaalib noqday fiihi dhexdiisa weeye calaa maa qudica wixii loo dejiyey lahu asagaba allafdu kelimadda loo dejiyey fi luqati luuqadda wixii loogu dejiyey kelimaddan sharciga ka qaalib noqday oo ka adkaaday oo ka xoog batay oo raray wey bixayu meel oo idaa uطliqa haddii la iطlaaqo oo la sii daayo lam yufham lagama fahmo wey minhu xaggiisa lafdiga lagama fahmo ilaa maa qalaba calayhi harcu sharcigu wuxuu qaalib noqday oo adkaaday oo xoogaystay maahane wax kaleba fahmi marba haddii lagugula hadlo waxaad markiiba fahmaysaa sharcigu wuxuu ula jeeday luqadiina laga soo teg wey waa laga soo guuray ka salaati salaadoo kale weeye ismun oo liducaa weeye ah, magac ducaawada u sugnaaday fi luati lua carabiya salam maaa lua carabiya loo yaqaanaa adducaa ayaa loo yaqaanaa wey uma jucila waxaa la yeelay wey fi sharci waxaa la yeelay isman baa la yeelay wey lihaadihi macruufati lihaadihi midaan ayadaa almacruufati oo la garanayo la tukado midaan macruufada taqaano shanta waqti in la tukado iyo sunanka iyo keyrkood iyo tahajudka taasaa salaad loo yaqaanaa w midaan haadihi macruuf ayb laakiin eh, tacriifka de eh, salaam markii laga hadlaayo aqwaalun wa afcaalun waxay wadaagan yihin aqwaalun wa afcaalun hee muftataxatun bitakbiir mukhtatimatun bitasliim laakiin tacriifka noocaasa fiihi maa fiihi sax ma aha maxaa fiicna in la yihahdo aqwaalun wa afcaalun mutacabadun lilahi caza wajal waa in la yihahdo tacriifka markaad fiqiga tacriifaadku sheekh waa inaad dib adugu noqoto hunaaka laabuda maaa le tasixata tacriifaat sheekhu tacriifada qaar qayb badan ka mid waxay u baahanta in la tasxiixiyo oo dib loogu noqdo laakiin haddaad weligaa iska wataa burjaacaga minhaaj oo saas aad u qabto sax maaha waxaa loo bahanya inaad tacaariifta dib aad ugu noqoto oo la dhiraandhiriyo ayuu baahanya meel laga baaraan jir laga soconaya kutub laga qore marka marka liannu markaa tirahdo mutacabadu lillahi casa wajal markaa tiraahdo hee markiiba waxaa kuu soo gelaya shayga inuu shay cibaado yahay ilaahay loogu dhowaanaya hawlo gooniya cibaado iyo diinka taa kusoo gelaya laakiin aqwaal iyo afcaal hee hadda dhaantada waa aqwaal iyo afcaali maxaa la yihahda ma ma ilahay baa lagu caabudaya maya meesha waa in cibaado la soo geliyo waa faantay imanku malay waxaan ka wado meesha waa in la yihahdo aqwaalan wa afcaalan mutacabadu lilahi caza wajal ilahay lagu caabudayo laakiin marka tara aqwaalan wa afcaalan mustatixatan bitakbiir mukhtatifatan bitasliim haddaad tiraahdo xoogaa weli xoogaa waxbaad qayday laakiin ma dhamaystirna wax ka socon lihadi macruuf aan ku keen walxaj baa la mida wa ismu lilqasdi xajka maxaa la yahay ismu lilqasdi meel loo qasdaayo oo la doonaayo ah, qasad xajab al xajawtu naxw haddaad tiraahdo xaggiisaan u qastoo aaday weeye uma intaas kabacd nuqila waa la raray weeye fi sharci shareecada dhexdeeda waa la raray weeye ilaa haadihi afcaal afcaashaan aad taqaano oo la xarmanahayo oo maka la tegahayo oo carafa la tegahayo oo mina la tegahayo oo musdelife la tegahayo oo mashraca xaram la tegahayo oo la tuuranayo la tawaafayo howlahaas afcaasha badan baa lagu wixiyay aqwaasha afcaasha badan wada socda ayaa loo raray weye ayaa loo raray uma nuqila naqligu hadda wuxuu wada garahayaa salaada iyo xajka labada waa u yaallaa wey uma nuqila fi sharci ilaa haadihi afcaal naqligu labada waa ku wada jira lakin ilahay hadi afcaal asago hadda wuxuu ujeedaa xajkaba afcaasha ku dhacaysa oo lanna isaga dambeeyey wey hadi afcaal laakiin naqligu labada waa wada yaallaan fasaara waa ahaaday weeye fasaara waa ahaaday fasaara lafdigu fasaara lafdigu wuxuu ahaaday weeye xaqiiqatan ila saara maxaa l min akhwaatihe كان أليس كذلك ترفع الاسم وتنصب الخبر خبرك مركب كاحد اسم كاحد فصار اللفظ وي لفظ وحو علي حقيقة وي مركز وكاس القصة كنا حيساو فصار وهذا اللفظ حقيقة وحكو هذا وي رب وحكو هذا فيما شيء وي غلب وغالب نقضاء كذا عليه دوشيسا الشرع شرع سيدو غالب كنقضاء كذا هل كاسد كدو لنسا كسعود سينا يساوي فإذا أطلق هذه الإطلاق للسيدة يقول لقيدين xumila waxaa lagu xambaarayaa maa yasbutu waxa u sugnaaday lahu asaga weeye oo min curfi sharci sharciga curfigiisa iyo dhaqankiisa hunaaka curfu luqawiyin waa curfun sharciyin eh, waa curfun aadamiyin weeye ayib waa curfun qiyaasiyin howlaasoo dhan baa jiray marka faidaa uliqa haddii la sii daayo oon la qaydin faidaa uliqa wuxuu ku lehay haddii la qaydo oo la dabro hee waxaa weeye waxaa markaas waxaa weye meesha lagu dabray baad baad baad ku waxaynaysaa meesha lagu dabray baad dhaafin maysid haddii la qaydo faidaa uliqa haddii la sii daayo xumina waxaa lagu xambaaraya lafdigii fa idaa udliqa lafdu weeye lafdiga haddii la idlaaqo xumina waxaa lafdi lagu xambaaraya calaa maa yastabitu lahu wixii u sugnaaday weeye oo min curfi sharci ahaadee curfiga iyo garashada sharciga ahayd baad ku xambaartay halkaad ku socodsiinaysaao ay halkaas ku socodsiinaysaa liannu asbaxat alaana xaqaa'iq bay noqotay marka salaa haddii lagu yidhaahdo waxaa weeye salaaddii la yaqaano macruufka ahayd muslimiintu ay tukanayn baad ku xambaaraysaa xaj haddii la yidhaa xajki muslimiintu ay yaqaano xajin jire siyaam haddii la kii muslimiintu soomi jire halkaasaad ku socodsiinaysaao intaa waa iska dhigyartahay warkiisaasu waa iska dhigyaryahay waxaan rabaa inuu ku yihahdo masaladan ayada ah khilaaf baa ku jira khilaafkii mar hadda marka inuu sheego wuxuu yiri wa min asxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mid a ah asxaabtee aabte aabhaabi waa ka mida an wadaadku aduunku ya asaabina aduu ya waaad ilaysa madhabku yahay alaysa kadalika haduu xanafi yahay haduu maaliki haduu shaafici yahay kada kada hadduu ashcari yahay kada hadduu muctazili yahay kada asaabina adunku ya isagoo masle ka soo hadlaayo meesha asagu ciduu yahay baad ku ambaaraysa asaabina waxaa ka mida asxaabu shaafici man qaala qofki yidhi asxaabina maxaa loo yidhi liannahum yajtahiduuna wa yabxaثuuna wa yatacalamuuna he calىa ariiqatihi isaga lamay saaxiibin mana ay arag laakiin maxay ku socdaan calىa ariiqatihi fataawihi kutubihi wuxuu qoray imlaa'aatihi halka ariiqadaasa lagu socdaa saaxiibuhu calaa hada almanhaj wey calaa hada ariiq calaa hada alfahm ayay kula saaxiibeen wey ayb min asxabina waa man qaala qof yidhi laysa ma ahanin fi lasmaa'i magacyada ma ahanin shay-un shay ma ahan waxun ma ahan baa manquulun oo la raray ilaa sharci sharciga loo raray ma jirayno war isim la raray salaax iyo xaj iyo siyaam eh, iyo jihaad iyo nifaaq iyo iimaan lama rarin bay dheheen waa sidii luqal carabi ku ah warkay waa garta meelata wax la guuriyey salaadu waa siday ducaasay u ahayd xaj waa siduu qasad u ahaa siyaam waa siduu imsaaq u ahaa iimaan waa siduu tasdiiq u ahaa waxaa la yidhi haluma jira wadu wax la raray ma jiray dheh warkaasay la yimid min asxaabina man qaala laysa fi lasmaa'i shayun manquul bay shay la raray ma jiro ila sharci sharciga loo raray ma jira bay dheheen bal iskaba dhaafe in la raray kulluhaa dhammaanteed bay dheheen mubqaatun waxay baaqi ku tahay oy ku fadhidaa weeye mubqaatun waxay baaqi ku tahay weeye calaa mawdicihaa alaa mawdiciha alaa mawdiciha booskeedii fi luqati luuqada siday ku ahayd oo loo dejiyey halkeediibay fadhigaabayna mawdicii luuqada ay ka fadhiday siday u fadhigaabo salaa ducaa weeye luuqa sharcigana waa ducaabayna lama rarin bayde xaj maxaa weeye luuqa waa qasdi weeye sharcigana waa qasdi lama rarin lamana guurin warkaas la yimaadeen aalaatu ismin ducaa wayay dheh wainama rukuucu haddii la rukuucda sujuudda iyo takbiirta iyo hawlahan ka war waxay dheh wainama arukuucu wasujuudu ziyaadaatun wey waa waxyaala la soo kordhiyey oo udiifad loo idaafeeyo lagu biriyo lagu daray ila salaati salaaddii ah taqaanoo duca ahayd ayaa waxyaalo kale lagu daray dheheen waxyaalo kale lagu kabay dheheen waa qamiiskan aad wadato he meel bar kale aad uga kabtay mara kale noo kale meel jaan kale ad uga dejisay meel kale jaan uga dejisay meel kale mar jaan uga dejisay lakin qamiisku waa qamiiskii bay dheheen marka gardaylada marka waxay dhaheen wax isbedelay ma jiro salaad waa salaadii udiifat waxaa loo idaafeeyay dhaheen ila salaad ba siyaadaadka loo idaafeeyay walaysa min asalaa rukuucda iyo sujuudda iyo hawlahaas laysa min asalaa bay ku dhaheen <laughs> annagana waxaa la yaqaanay inay sujuud iyo rukuucdu inay ruknu min arkaani salaa haddii aadan la imaanna uusan jirin hee salaad aysan jirin alaysa kadaalika nin baa tukaday salaadiibuu wuxuu ka tegey rukuuc waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo lam tusalli alaysa kadalika ha waxaa bannaan inaad tidhahdo lam tusalli inaad tidhaahdo oo daliba kitaab ku marto qur-aan aad gacanta geliso leanna maxaad ku dhaaranaysaa salaaddii la yaqaanay oo sharcigan xaqiiqad ku dhaaranaysaa soo maa ayagu laakin waxay ku leeyihin waxaan salaad ka mid maahane waa hawlayska siyaadaad oo lagu soo tartaray hawsha hol khatar saad moodaysa macaani baada ku dhisan waxay u diideen macaana ku dhisan waan shaari doonaa insha allah ama udiiat si loogu idaafeeyadheiaada si loogu idaafeynaya aggeeda aahaaratu ahaarada salaada waa loo idaafeeyaydheen lakin salaadana ahaaradu ka mid maana hadda la socay ku leeyahy laakiin warkaa sax maaha ahaaradu waa shardi gooniyo salaadii ma qof hadda weysanaya salaad bu ku jira la ohan maayo alaysa kadalika laakiin maxaa la odhanahayaa yeysaysanahay alaysa kadaalika laashan shuqul isku lahayn way tahaaradu waa shay gooniya waxaa dhici karta in intaad saaka soo weysaysato aadan salaadba ku tukanba oo hadhow marka intay kaa jirta aad weysaa soo ma dhici karto ah, marka salaad kuma jirtid ah, marka sida tahaarada salaada loogu idaafeeyey ayadoo salaadiina ka mid ahayn waxaa weeye kuwaana waxay sujudi rukuuc ka saas kale saxna ma warka asaga kama udiifat ilayha kama udiifat ay salaad si loogu idaafeeyay ilayha xageeda at-tahaaratu tahara loo idaafeeyey walaysad mana ahaanin way at-tahaaratu ma ahaanin minhaa min asalaa ka mid maaha bay dheheen warkaasay la yimaadeen wakadaalika alxaj bay dheheen xajku ism wey lilqasdi qasadka iyo inaad meesha u qasadoo doonto magac u sugnaaday wey watawaafu inaad tawaafto oo beytka ilahi ku tawaafto iyo wasacyu inaad samayso bayna safa walmarwa siyaadaatu waa waxyaala kordhina weeye udiifad loo idaafeeyey ila alxaji xajka loo idaafeeyey lakin xaj ka mid maahay dheen annagana xaj ba asixi maya ula hadlaan lala imaam walaysat min alxaji xajkana ka mid maaha shuqlakuwana warkaasay yidhaahdeen wey فإda طلa hadii la iطlاaqay dhaheen ism الصلاة salaada ismkaa salaad hadii la ilaaqo فإida طلiqa ism الصلاة ismkaasi magaca salaa hadii la idlaaqo xumila waxaa lagu xambaaraya calى الducاa ducaan ku xambaaraynaa bay dhaheen marka waa garataylanta marba salaa haddii kasoo afkaa ka soo baxdo naxmil calى ducaa weeye kitaab qur'aan akri ama xadiis akri ama fiqi akri ama usuul fiqi akri marba haddaad salaad sheegto adoo shareeca ku dhex jira waxaan ku xambaaraynaa bay ku dhaheen he adducaa baan ku xambaarana salaad sharcigeed ba la aadado daato arkaanaydo kada kada la aadi maynaba waidaa uliqa ismu xaji isimka xaj haddii la idlaaqo xumila cala alqasdi qasdi baa lagu xambaarahayaabade wa huwa qowl ashcariyati buu ku yidhi qowlkaan iyo madhabkan waxaa qaba alashcariyatu waa qabto w wahuwa minhum bal huwa min ra'sihim w alaysa kadaalika ha khaldami sheekh meelaha kitaabkaabloyi ku khaldameen weeye wadaadku ashaacir wax ka sheego waxaa weye marka waxay kutusaysaa inuusan ashcari ahayn hawshaas umaana kama nasoo farxalan ha ka soo farxalannay hawshaan ka safar caanay hawsha waa la soo dilay wey tayib bar iska dhaaf hadda kitaabka sharxa lumca wuxuu ku yidhahdaa qaala ahlu lxaq buu ku leeyahay ashaacir uu jeeda hadda la soco qaala ahlu lxaq kuwa xaqow saaxiibka wa ghayrumna hee ahlu baatil ah, saas kuleeyahay kutubta kuleeyahay hale tabsiraday marka ha qaldami wahuwa qowl ashcariyati ashcariyada qowlka ay qabaan weeye walawalu qowlka hore hee ayaa asaxu fayoon weeye ah, asax isaga fayoomi badan Ah, afcaal tafdiil haddaan nuna asagaa fayooyin badan kan kalena waa fayooya miyaan dhahnaa ah. ah. haddii la yidhaahdo sidaan minhaajka haddaad ku socoto haadaawal asco haddaad minhaajkaad ku socoto kan horaa fayoobin badan kan kalena he waa fayoobay noqonaysaa soomaa adama saba warka asaga mise sama saxma warka asaga meel walbo lagu yiri fahaada maxaa le asagoo xadi lagu yiri afcala tafdiil in sideeda loo sama ku fasiraysaa <laughs> afcala tafdiil fii kulli makaan maaha waa inaad dib isugu noqoto waxa laga hadlay halkaan hadda afcala tafdiil sax maa in la maro waa baatil way qowlka ka soo horjeedaa wax shaqaynayana maaha marka asaxiix waxaa weeye waa qowlka hore weeye qowlkan dambana hee baatil wey waxbana kama jiraan wabana kama jiraan warka asagaa warka asaga waxba kama jiraan wuxuu ku yidhi wadaliilu kii horu rabaa inuu maxaa la yihahdo xujadiisa keeno wadaliilu daliilkiisu waxaa weeye daliilu calayh waa wey xujadii burhaantu waxaa weeye ana haadihi alasmaa asmaadani magacyadan haddaan soo sheegno salaad iyo xajka iyo waxaa weeye idaa uطliqat haddii la idlaaqo lasii daayo fi sharci sharciga haddii lasii daayo lam yucqal lagama fahmo weeye oo lagama caqliyayso lagama fahminha xaggeeda asmaada weye almacaani macaanidii lagama fahmo alatii taasoo wudicad la dejiyey laha iyada loo dejiyey fi luqati luqada loo dejiyey laga fahmi maayo wey fadalla wuxuu ku tusay weeye fadalla warka isagaa wuxuu kutusay weeye calaa annahaa ayado asmaadu manquulatu mid lasoo rarci tahay mar haddii markii la idlaaqa aadan ka fahmayn wixii luqad carabiya loogu talagalay e waxay kutusaysaa inay manquulo tahay sharciguna uu soo raray magacaana uu sharcigu magacu dejiye u yahay ayay kutusaysaasay kutusaysaa marka isaga ayuu maxaa la yidhaahdaa wadaadka uu sheegay ayb maxay u diideen su waxa u baahan hadda in la isweydiiyo maxay u diideen ashaaciradu wahuwa qowl ashcariya buu leeyihi soo maaha maxay u diideen hawsha markay u diideen waa inaad ogaato ilaa annahu ashaacira inta saata haddaad isaga tagto berriba ayadoo lagu dhin ashaacira qabta baa intaad ku ardo kutubu tafsiir walfiqi walxadiid wasuulfiqni walcaqaa'id intaad ku ardo yaad iska xambaaran oo iskala tegi laakiin haddii hadda la ishaaro la ogaado sababkay u diideen aad ogaato berri meel kale ayadoon la ishaarin cidna kuu sheegin markaad aragto haddaad halkan ku ogaato uma baahan cid dambe inay kuu sheegto an hore usoo baratay w ad nabaana lah e min akhbaarikum horan usoo ogaanay marka mar damba uma baahnid in wadaad kuu sharxo maxay marka u diideen waxay u diideen w masalada ayada ah masaladan waa masale ku saabsan masalada loo yaqaano masalat irja irja ama haddii si kale loo dhigo masaladan waa masale ku tacaluqata masalat liimaan wey iimaanka aliimaanu bilaahi maxaa loola jeedaa wey ashaacirada iyo mutakalimiintu waxay marahayaan ay ku leeyihiin iimaanu bilaahi waxaa weeye huwa tasdiiq weeye waa inaad rumayso qalbiga inaad waxgeliso acmaashu maxay tahay acmaashu waa min baab amaal wy laakiin weligaa haddaadan wejiga dhigin oodan tukan oodan soomin oo alaalna aadan xalaasha aadan aadin xaraantana aadan ka leexan laakiin aad leedahay muslim baanahay waan rumeeyey aad leedahay fa anta muslim bay ku leeyihiin marka waa gartay maylata halkaas wey hawsha meesha loo socdaa meesha loo socdaa oy mushkilada ka taagan tahay waa halkaa wey oo maxaa dhacay waday waxay dhaheen haddaan dhahno erayadan waa la raray oo luqada waa laga raray oo sharcigaa raray waxaa ka soo boodaysaa lafdul iimaan inuu sharcigu raray wixii luqadda carabiga loogu talagalay oo ahaa tasdiiq marka waa garateen soo maa tasdiiq oo ahaa luqa carabiga waa laga raray oo xaqiiqo kaloo sharciyaha loo raray oo maxay tahay aliimaanu qowlun waictiqaadun he wa camalun alaysa kadalika annagu hawshaa ma ogolima in la raro iimaanka oo tasdiiq laga raro oo aliimaanu qowlun wa camalun ictiqaad ira ma ogolima kudhe hunaa ashcari marka waxay u diidaysaa asmaada waa la raray waxaa way sheekh waa inaad fahanto ah, sidaa daraaddeed waa masale irjaa'iya oo iimaaniya wey marka waa inaad iska ilaaliso w waa inaad iska sidaa daraaddeed marka hadhowna waxay ku dhahayaan kufrigu ma galo he ila haddaad tirahdo aliimaanu qowlun wa camalu wa ictiqaadun haddaad tiraahdo gaalnimada kufrigana waxaa rabtaa inaad tiraahdo walkufru ee yakuunu bilictiqaad wa yakuunu bilqowl wa yakuunu ee bilcamal inaad tirahda la rabaa laakiin ayuu kaa yeeli mahayaan ayuu kaa yeeli mahaya shiraasi hadda markuu dulda qaar maraya wuxuu yidhahdaa kufrigu waxaa weeye waa juxuudka wey waa inaad wax inkirto ah, bas laakiin haddaad ama aad qalbiga geliso ictiqaadiso laakiin haddaad kufri ku hadasho ama aad samayso xubnaha ka samayso may kufri lama yihahdo Ah. wadaadaha daba socodmadhabka isagaana rag badan oo salafiye sheeganayo oo weliba casrigaa nool oo qaarkood tageen oo culummaha waaweyn ayaa saa ugu sambirirxoday oo ku jabay wey la soco hawsha ayadaa iska ilaali irjaag waxaa ka mid ah sheekh albaani baa ka mido albaani ayaa ka mida ah. iyo ragga ardadiisa dad ku ta'asuray madhabka madhabka qaban waana madhabka safar xawaali uu kadib ka qayliye kutubta ka qoray daahirairja eh, fikr islaami kitaabka arto maajisteerada lagu qaatay eh, meesha laga nidaaniye labada majala waaweyn wey hadda la soco oo laisku tirtiro balaayo ka dhacday la soco akri kitaabka asagaa marka iska ilaal weliga hawsha ayada hawsha hawl khatara ayb waxaa ka mida de risaalada manhaj ashaacir fi اcaqiida isaguna waa heer sare wey isleeyahay safar xawaali isagana hala akriyo aad buu fiicanya almuhim masalada marka waad fahamtay masalada waxay ku leeyihiin hawshan waxa wey annagu haddaadan asmaada waa la raray waxaa nagu soo boodaysaa waxa wey iimaankiina waa la raray salaada waa la raray soonka waa la raray xajka waa la raray haddaan ogolaano iimaankana waa la raraa nagu soo boodaysa mana yeelayno markoo garata maylata ma yeelayne marka horeba rarid ma ogolaanayno sidoo kale waxaa ka hadlay intaana hilmaamin alxamdulilah waxaa ka hadlay qaadi abi yacla alfaraa kitaabkiisa asna kitaab aliimaan waa baab gooniya buu xiray baab gooniya ayuu guntay wey faraa alxambal baab gooniya isaguna guntay wey halkaas ku dhiraadhiriyey oo ku sharxay waxaa loola jeeda hawshan ayada markay seegaan hawshan ayada ha ku qaldan daraadeed maay abaan sheh albani hadda maay abaan qofka taariku salaadka oo weligii wejiga dhigan oo waxba samaynin maay loo yaqaanaan qofka salafka waxay u yaqaanaan qofka taarikul acmaal baa loo yaqaanaa qofka islaamka tawxiidka ku dhawaaqay laakiin weligiis aan wax cibaadaha la imaan taarikulacmaal baa loo yaqaana waa kaafir bilahi alcaiim banaanka loo tuurayaa banaanka loo taariku acmaal baa le waa la tuuraya lakin qofka aduu maalin tukado maalina ka taga ma wax laga hadlayo laakiin waxaa laga hadlaya waxa wey qof aan salaadka weligiis oo soomin hawl casim wax laga hadlayo taarikuacmaal baa loo yaqana banaankaana loo tuuraya marka iyagu imaanka waxay dhaheen tasdiiq weeye lakin salafku waxay ku dhaheen imaanku tasdiiq weeye laakiin tasdiiq keliya maana hawlo kalaa uu heliye hawlo kale lanno waxa wey tasdiiqa waxaa ka soo horjeeda he waxaa la odhanaya sadaqa lahu baa la yabsaala aan luqa alcarabiya adaqa lahu haddaa idhaa sadaqa lahu iyo sadaqa bihi farqi baa u dhexeeya iimaanku waa sadaqa bihi weeye laa sadaqa lahu iimaanku waxa weye sadaqa bihi weye laakiin maaha sadaqa lahu sadaqa haddii qof hadda wax kuu sheego waxa wey sadaqa lahu u rumeeye wey laakiin sadaqa bihi haddii la yidhaahdo waa hawl qaybiya iyo wax qarsoon iyo waxaan la arkayn hawlo hoosan wey ma u rumeeyey wey hawl qarsoon wey laakiin sadaqa lahu maxay tahay maxaa lagu yidhi maanta magaalada waxaas waxaasa ka dhacay sadaqa lahu u rumeeye marka tasdiiq sadaqa lahu sadaqa bihi horta waa kala duwan yihin aaniyan tasdiiq waxaa ka soo horjeeda hee takdiib iyo been baa ka soo horjeeda laakiin iimaan maxaa ka soo horjeeda alkufr alaysa kadalika alkufri baa ka so horjeda waa kala duwan yihin ay alkufri baa ka soo horjeeda hawlaas marka waa kala duwan yihin ثaaniyan waxaan leenahay nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay in oo xadiisa ku sugan in maxaa la yidhaha alfarju yusadiqu lahu he he aw yukadibu uu sheegay marka hadda u fiirsa zinadii farjiga camalkii shaqadu qabtay waxaa la yidhi ama wuu u rumaynaya ama u beeninaya camalka marka waxaa la sheegay inuu yahay he tasdiiq inuu noqdo alaysa kadaalika camalka laftiisa wuxuu ka mid yahay tasdiiq ka mid yahay marka warkaa meesha ay la soo istaageen ashaacira iska ilaali oo ah iimaanka iyo acmaasha in la kala qaado iska ilaali iimaantu iyo acmaashu waxaa weeye ruknu min arkaan lahe iimaan wey mahanadu maxaa weeye acmaashu waxaa weeye ruknu min arkaan aliimaan weeye haddii la waayo ruknina maxaad ku taqaanay salaada sujuudi rukuuc waa rukni ka mid ah. hadii rukuuc meesha laga waayo salaad miyaa jiraysay maya weeye sidoo kale acmaashu waa rugni eh, min arkaan iimaan haddii la waayana ma asaxayso wey acmaasho dhan wey hadda waa laga hadlaya acmaasha qayb gooni haddii gooni loo maago oo ayada gooni ahaan loo maago haddii la yidhaha hadii laga tago waa kufri ayadana goonida la tacaamulaysa tusaale ahaan oo kale salaada goonideeda waxaa la yihi man taraka salaata ee eh, faqad kafar salaada keliya hadduu ka tago uusan wax kaloo dhiba ku dhicin waxaad leedaad kaafir baa tahay oo maxay u tagfiirisay acmaashoo dhan kama tegin waan soomayaa sakaan bixinayaa waan xajinayaa maxaad igu tagfiirsaniyo waxaan ku leenahay shaygan uu guuriyo oo salaada qofkii ka taga ayaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay he inuu gaal yahay weeye fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata he fakhalluu sabiilahum weeye adiga waxaa la yidhaha fain taabuu cani shirki walkufri he maxaa ku xiga oo salaadii ogaan oo sekadii la yimaadaan adigu waxaad leedahay iimaanka islaamnimad markii lagaa helay shuruudii ku xirnayd lamaada imaan shayga shardi haddii laga waayana he waa baatil banaanka loo tuuraya marka waa waa la wahaya marka salaada si gooniya ah iyada loo maagay salaada si gooniya ah iyada loo maagay ka socon waati badan kuna gaatay in aasima ku joojinaa halkaas bayna ku joojino sooma haboona halkaas bayna ku joojino wuxuu marka hal wuxuu muhiimadda sida uu hadda asagu maray oo ah wadaliilu calayhi anna hadhihi alasmaa idaa udliqat wadaliilu waxaa weeye inuu baabka hore madhabka hore uu saxiix yahay waxaa weeye Eh, ana haadihi asmaa magacyadan ayada oo salaa iyo asaga laftiisa la soco intaanan ku qaldin shiiraazi laftiisa wuu isbaraanbaray kutubtiisa wuxuu yiri eh, tabsirada tabsirada iyo wuxuu ku difaacay iyo kan wuxuu ku difaacay in asmaadu manquulada tahay laakiin sharaxaya markuu marahayay he waxaa way tanaaqadow hawhaana waxaa wata aadi abuyacl waaa leeyahay abubakr baqilaani alashcari almaliki ayaa wata oo ashaacirada ras kitaabkiisa irshaad kale iskale irshaadka oo sulfiqiga iskale taqrib irshaad iskale baa wata kiibu asagiibu ku taqliidiyo gadaal buu u noqday gadaal bu inta u noqday hadda midkan muxaqiqa u fiirso wuxuu ku yidhi haddii la yihahdo asmaada waa waa la raray haddii la yidhaahdo shiicada noo xujaysanayso shiicada nagu soo boodaysa meelaan meelaan ku arkahayo iicada nagu soo boodaysa marka sidaan ku daynaynaa wy oo hiicadu maay iicadu maay iicadu waxay dhaheen saxaabadii nebi axmed waa gaalay dheheen oo maxaa gaalaysiisay baa lso iyaga ilahay rumeye rasuulkiisa rumeeye markaas way rumeeyeen laakiin acmaasha qiimo ka miday ka tageen oo beeniyeen oo khilaafada cali in la siiya ahay fa bidaalika kafaruu bay dheheen marka waxay dhaheen shaacir waxay dhaheen intayna dhihi lahaayeen saxaabada acmaal lagu gaalaysiiyey waxaan leenahay acmaashu iimaanka ka mida ah waa diidaynaa kuna marka culamada slaf maxay u yaqaanaan raddu bidcati bilbidca baa loo yaqaana waa la soco nin baa bidca la yimid markaad rabta inaad radido maxaad ku radinaysaa bidca kalaad ku radinaysaa aad bay soomaalida loogu badan tahay war ninku hadduu bidca la yimaado bidca laguma radiya sunna lagu radiya iimaan iyo tawxiid iyo islam iyo qur'aan baa lagu radiya waa la soco marka waxa ashaacir waxay rabaa inayna yidhaahdaan jaaءat albidca wa naxnu narudduhaa bilbidc bidca ku radinayna lakiin annagu waxaan leenahay waxay sheegeen nimanka la yidhaahdo eh, shiicadu ay sheegeen waxba kama jiro lanna waxaa ku filan oo keliya in la yidhaahdo khilaafada qofkii la sheegay haddii laga leexdo dembiya macsiya lagu dhacay laakiin inay gaalnimo gaalnimo gaarsan tahay daliilkeena la odhanaya alaysa kadalik ah, daliilkeena la ohan inay gaalnimo gaarsan tahay tusaale ahaan inuuba nebigu u dardaarmay kaba soo qaadba cali inuu dardaarmayba ka soo qaad fardan waa taqdiir natanaasal macakum haddii laga leexdo abubakar la siiyey in lagu gaaloobahayo oo lagu ridoobahayo daliil keenow macsiya inay tahay nebiga maxamed hawshisi la khilaafay ha natafiq laakiina gaalnimo gaarsanay sidii man taraka salaata faqad kafar daliil keenow daliil miyay hayaan ma keeni karaan daliil hawshaa uma keeni karaan mar hadday daliil u keeni karin maxaa la yidhahdaa waa waa burin warkooda waxaa ka sii xog badan in le marka hore loo fadhiisto adilada sugaysa in khilaafadu ay mansuuso tahay keenow kitaaba wa sunna keenow mana keeni karaan hawle kulimiga ku qoran iyo meelahaasoo dacafaa oo bay keenayan waba aysan idil sheeka barelay warkaasay keenayan marka almuhim shidaaj hadda siduu halkaan maray ayaa saxiix ama kutubtisa kale siduu maray oo khaasatan sharxu lumcayo ee iska ilaali weeye hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin